بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ودرسيني أفر لباتناد وحنو كقاعد مانتا إن شاء الله صفحة بغل يسغالي صدن كتاب كينه tacriifu tawaafuq waxaanu ku soo jirnay tasxiixu lmasaa'il sida masaa'ilka haddii uu jabgalo jabkaa looga saaro waxaynu isticmaalanaa markaynu masaa'ilka la jabsaaraayo tamaahul tadaakhul iyo tawaafuqaynu maanta qaadan doono tabaayun oo inoogu xigi doono haddii la idhaahdo in doore ayaynu wax soo wadnay waxa mudan ruux waliba inuu iskii isagu bal isu tijaabiyo oo amhilada uu kitaabku bixinayo qaar aan ahayn uu samaysto reerkooda uu la dhex qaado kolba mid uu dilo dadka uu dhexal siiyo warqadan inuu saa u soo u soo diyaariyo kadibna uu la yimaado walaalihiisa kale oy wax isweydaarsadaan wax isweydiiyaan sidaa ayuu cilmiganu uu ku sugmanayaa iyo sidii la halmaala oo dadaalka inaad mar walba dee laban laabtaan oo kordhisaan oo ku sheekaysataan oo mar walba imtixaanka ay iska qaadaan haddii kale oo tidhaahdo kitaabkumaan dee akhriyaya oo kitaab hebelna waan dhameeyey kitaab hebelna waan dhameeyey marka maydaanka rasmigaa la tagana waxba isku degi kari maayo waxa weeyaan marka horeba de waxaad deganaysaa bawsi uun ahaa markaa si aana bawsiga uga baxdo waa inaad magaranaysaa aada tijaabooyin iska qaadaan tacriifu tawaafuq wa tawaafuqu tawaafuqu luqatan luqatan al-itifaaqu ayaa la yidhaahdaa iswaafaqitaan laba wax ay iswaafaqaan waisdilaaxan erebixinna waxa weeyaan allaa yuqsama waa inaan loo qaybin karin axadulcadadayni laba tiro midkood calal aakhari ka kale waa inaan loo qaybin karin walaakiin ha yeeshee yaqsimuhumaa waxaa qaybinaya labadii tiraba cadadun haalithun tiro saddexaad oo mushtarak ay wadaagaan iyagu ayaa labadoodaba qaybinaya hayr alwaaxid oon hal ahayn tusaale ahaan waa lix iyo siddeed oo kale lix iyo siddeed yaqsimuhumaa waxaa qaybinaya labadoodaba qismo saxeexa ah oy lixduna u qaybsami kartaa siddeedduna ay u qaybsami kartaa cadadun aakhar tiro kale waana laba tirada laba laydhaah weeyaan oo lix laba ayaynu u qaybin karnaa iyadoo wax baaqii soo halahayn jabna aanu gelin sideedna sidaasi leeg laba way u qaybsantaa qismo saxeexa wuxuu leeyahay sheekhu caleyhi raxmatullah tawaafuqu istilaax ahaan iyo erebixin ahaan waana kaynunaku mar walba aynu u jeedno aynu ahamiyadda siinayna weeyaane allaa yuqsama axadu alcadadayni haddii waxaa lagu siiyey laba tiro ay yihiin labadaa tiro midkood waa inaanay u qaybsamin cala al aakhar ka kale waa inaanay u qaybsamin oo maalan sideed iyo lix baan imanka kitaabkiina siiyey sideed haddaan lix u qaybiyo uma qaybsamayso lixdana haddaan sideedda u qaybiyo uma qaybsamayso labada tira midkood waa inaan inta kale u uqaybsamin dhismo saxeixa walaakin ha yeeshee yaqsimuhumaa labadoodaba waxaa qaybinaya labadan tiraba cadadun haalis tira saddexaada mushtarak ay wadaagaan hayra alwaxd oon ha lahayn waayo tusaale ahaan buu yidhi sheekhu lix iyo siddeed haddii lagu siiyo waxaa qaybinaya tiro kale waana alithnaan laba weeye oo lix haddaan laba u qaybiyo baaqi soo hadhi maayo sideedna haddaan laba u qaybiyo baaqi soo hadhi maayo sidoo kale waxaa kuula mid ah labiyo toban iyo soddon yaqsimuhumaa labadoodaba waxaa qaybinaya cadadun aakhar tiro kale huwa sita yix weeyaani sidoo kale sideed iyo labaatan yaqsimuhumaa waxaa qaybinaya alcadad arbaca tirada afar laydhaah ayaa labadoodaba qaybinaysa oo sideed haddaan afar u qaybiyo waa laba labaatan haddaan afar u qaybiyona waa shan wahaakadaa yuqaalu saasaa la odhanayaa inna bayna alcadadayni labadan tiro waxaa ka dhaxeeya tawaafuqan binis tawaafuq iyo waxay iska waafaqeen oo nis ah ayaa ka dhaxeeya nis bay iska waafaqeen yacni niskana sayn hore usoo tilmaamay alithniin labaa loola jeeda macnii labaa labadooduba ay u wada qaybsamayaan weeyi ow ambase waxaa la odhanayaa ina bayna alcadadayni tawaafuqun bithuluth hulus bay iska tawaafuqeen baa la odhanaya hulus ayay iska tawaafuqeen bimacnaa waxa weeyaan bithalaasa saddex bay labadooduba u qaybsamaan saddexdee labadooduba ayay u qaybsamaan aw birubuc ama rubuc bay tawaafuqeen oo macnaheedu ay tahay bilarbaca afar baa labadooduba ay u qaybsamaan aw bilkhumus yacni bilkhamsa ayay u qaybsamaan saa weeyaan wahaakadaa kullu cadadayni saasaa la odhanayaa laba tiro oo kasta oo yaqsimuhumaa uu qaybiyo cadadnu aakhir tiro kale uu qaybiyo yuqaalu waxaa la odhanayaa ina baynahumaa waxaa ka dhexeeya tawaafuqun bikada waxa iska oo sidaasa saasaa la odhanayaa wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah tawaafuqu waxa weeyaan haddii laba tiro lagu siiyo maalan labadaa tiro waa inaanay midna mid kale u qaybsamin laakiin waxaa qaybinaya labadoodaba qismo saxeexa oon baaqi ka tegahayn tiro kale waa ina qaybisaa tiradaas waxay doontaba ha noqoto xagga afka xisaabta markaynoo noqonana waxaa la odhanayaa tusaale ahaan lix iyo sideed oo kale isir ugu weynaha ay wadaagaan waa maxay isir ugu weynaha ay wadaagaan waa maxay markaa tawaafuqii markaynu xagga xisaabta joogno waxaa la odhanayaa qaasim mushtarak alakbar ama mushtarak lacdam waa isku mid labadoodaba qaasim mushtarak alacdam iyo qaasim sharik alakbar waa isku midu kolba kaa tidhaahdaba isrug weynaha labadan tiro ka dhexeeya oo isrug weynuhu waxa weeyaan tirada ugu weynee labadooduba ay wada qaybsami karaan dee laba wax ka weyn oy lixna u qaybsanto sideedna ay u qaybsanto baaqi la-aan ma jirto kaasaa ugu weyn kaasaa ugu weyn wahaakadaa saasaa la odhanayaa kullu cadadayni laba tiro oo kasta oo yaqsimuhumaa uu qaybiyo cadadun aakhar tiro kale ay qaybiso yuqaalu waxaa la odhanaya inna baynahumaa inna baynahumaa waxaa ka dhexeeya tawaafuqan bikada tawaafuqa iska tawaafugeen sidaa ayaa la odhanayaa tacriifu tabaayun wa ama tabaayun tabaayinku miyaa fa huwa luqatu luqad ahaan kala fogaan baa la laydhaa way labada wax kala durugsan yihiinoo ay aada u kala duwan yihiin waistilaaxan erey bixin ahaanna waxaa la odhanayaa tabaayunka allaa yuqsama waa inaan loo qaybin karayn waa inaan loo qaybin karin axadu axadulcadadayni labada tiro mid ka mid ah cala al aakhar ka kale waa inaan loo qaybin karin walaa yaqsimuhumaa mana qaybinaayo cadadun aakhar tiro kaloo qaybisaana ma jirto oo midba qismo saxeixa u qaybisaa ma jirto li'annahu maxaa yeelay laysa baynahumaa kama dhaxayso ishtiraak wax wadaagah oo ay wadaagaanba ma jiro mithl tusaale ahaan waa arbaca maca sabca waa afar iyo toddoba siddeed iyo koob iyo toban shan iyo sagaal kuwaa weeyaan oo imanka afar iyo toddoba wax alla waxay labadooduba u wada qaybsamaan oon hal ahayn lama helayo lama helaayo halla waxba lagu fali maayo marka afar tiro markaynu u qaybino aan baaqi soo hadhahayn isla markaa markaynu toddoba u qaybinona aan baaqi soo hadhahayn lama helaayo marka idan waxaa la odhanayaa labadan tiro waxaa ka dhexeeya waa tabaayun way kala duwan yihiinoo tabaayin baa ka dhexeeya waayo waistilaaxan erey bixin ahaan allaa yuqsama waa inaan loo qaybin karin axadulcadadayni cala alaakhar ka kale oo toddoba haddaan u qaybiyo afar ma yeelayso afar haddaan u qaybiyo toddobana ma yeelayso walaa yaqsimuhumaa mana qaybinaayo cadadun aakhar tiro kale ma qaybinayso liannahu maxaa yeelay laysa baynahumaa kama dhexayso ishtiraak waxay wadaagaan oo wadaagihii kamaba dhexeeyaba mithli tusaale ahaan waa afar iyo toddoba sideed iyo koob iyo toban oo sideed haddaanu qaybiyo koob iyo toban uma qaybsamayso koob iyo toban haddii aanu qaybiyo sideedna uma qaybsamayso tiro kale haddaynu baadi doonno oo aynu idhaahno mid ay sideedna u qaybsanto koob iyo tobanna ay u qaybsamaan oon midna baaqi ka soo harahayna heli mayno waaxid mooyaane waaxidkana waxba lagu fali maayo baynu nidhi shan iyo sagaala waa la mid wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wadaabitu hadihi nisba hadihi nisab ayaa ka fiicnayd inuu yidhaah daabidka nisabkan aynu soo marnay afarta ah waxa weeyaan ana al alakbar ka weyn labada tiro ka weyn idaa qusima haddii loo qaybin karo cala al asqari ka yar falcadadaani labadaa tiro waxaynu odhanaynaa mutadaakhilaani tadaakul baa ka dhexeeya sheekhu khulaasu kuu samaynayaa caleyhi raxmatullah nisabkiibuu kugu celinayaa afarta ahaa wuxuu ku dhi haddii laba tiro lagu siiyo oo ka weyni ka yar ay u qaybsanto waxaa la odhanayaa labadaa tiro tadaakhul baa ka dhexeeya hadduu tadaahul ka dhexeeyana waxaa la qaadanayaa biakbarihima ka weyn baa la qaadanayaa wa in lam yuqsam calayhi haddaan loo qaybin karayna oo aan isuuloobahayn ka weyn in ka yar loo qaybiyana walaakin ha yeeshee qasamahumaa waxaa qaybinaya cadadun aakhar tiro kale ayaa qaybinaysaa fa mutawaafiqaani tawaafiq baa ka dhexeeya lalnaya waa mutawaafiqoo waxay isku waafaqsan yihin tiradaa kale labadooduba u wada qaybsamayaan tirada haddii uu tawaafuqo dhexeeyana labada tiro hadduu tawaafuqo dhexeeyana maxaa la yeeli jiray waxaa la yeeli jiray in wafqiga midkood inta la qaato fii kaamil aakhirka kale oo buuraca lagu dhufto wa in lam yaqsimhumaa haddii aanu qaybin qaybinahaynin labadii tiraba cadadun aakhar tiro kalena haddaanay qaybin ahayn fa mutabaayinaan waxaa la odhanayaa maxay waa mutabaayinaan baa la odhanaya way kala duwan yihiin labadaa tiro oo mar haddii tabaayin ka dhexeeyana labada tirun baa laysku darbiyaa laysku dhuftaa uun iyagun baa laysku garaacaya wain tasaawaya haddii ay isleekaadaan oo xagga qiimaha iska leekaadaan iskaga mid ka noqdaan iskaga dhigmaanna fa mutamaasilaan mutamaasil baa la odhanayaa mar haddii tamaasul ka dhexeeyana midkoodunbaa la qaataa lugtufiya biaxadiima saddex iyo saddex shan iyo shan toddobiyo toddoba midkoodunbaa la qaataa intaas waa khulaaso ku saabsan annisba alarbaca wa dariiqu macrifati haadihi nisab wa dariiqu hilinka macrifat lagu garanayo haadihi nisab nisabkan saamiyada afartaynu soo sheegnay tamaathul tadaakhul tawaafuq tabaayun saamiyada afarta ah hilinka lagu garanaayo bimacnaa lagu kala saaraayo litamyiisa baynahum waa hilinka lagu kala saaraayo waxa weeyaan huwa waxa weeye dariiqu macrifati alqaasim almushtaraki alacdam dariiq waa hilinkii lagu garanayey qaasim almushtarak alacdam isrugu weynaha wuxuu leeyahay sheekhu oo intan macnaheedu ay tay marka la doonayo haddaba nisabka afartaa in la kala saaro oo la ogaado mid waliba waxay tahay labadan tiro waxaa ka dhaxeeya afartaa nisba waa ayo marka la doonaya in arrinkaa la ogaado waxaa la isticmaalayaa kuuhi helinkii isir ugu weynaha labada tiro ka dhexeeyey qaasim almushtarak alacdam waa isir ugu weynaha ay wadaagaan laba tiro iyo ka badaniba tusaale ahaan waa sidee saddex iyo saddex baa lagu siiyey saddex iyo saddex maxaa lagu garan karaa nisbadii ka dhexaysay waxay ta maxaa lagu garan karaa waxaynu leenahay baynahumaa n atamaathul tamaathul baa ka dhexeeya waayo saddex iyo saddex waa isku mid mar hadday isku mid yihiin midkoodun baa la qaadanayay marka la doonaya in loo isticmaalo xaggii xisaabtana waxaanu leenahay saddex iyo saddex qaasim almushtaraku alacdam isin ugweynaha ay wadaagaan waa maxay saddex iyo saddex isin ugweynaha ay wadaagaan waa midkoodu marka laba tiro oo lagu siiyey oo mar hadday isku mid noqdaan isir ugu weynaha ay wadaagaana uu midkood noqdo idan labadaa tiro waxaa ka dhexeeya waa tamaatul saasaa la odhanaya tusaale kale afar iyo sideed baa lagu siiyey afar iyo sideed nisabkii ka dhexeeyey waa iyama ma tamaatul ba ma tadaakhul ba ma tawaafuq ba ma tabaayun waa iyama anigoo isticmaalaya dariiqada qaasim mushtaraka lacalku waxaan leeyahy afar iyo sideed bishir ugu weynaha ay wadaagaan waa maxay waa labadan tiro midkood waana ka yar afar wey mar hadduu afar yahay idan labadan tiro tadaakhul baa ka dhexeeya labadii tire meesha yaalla midkood haddii uu noqday isir ugu weynihiiba hadduu noqday tirada tadaakhul baa ka dhexeeya labiyo sideed baa kula mid a ah labiyo waxaa kuula mida ah, afar oo kale saddex iyo lix oo kalea kuula mida ah. labadan jiri ee meesha yaalla midkood haddii isuluug weynihii noqday idan labadan jiri tadaakul baa ka dhexeen waayo lix iyo sideed oo kalea tusaale lagu siiyey dariiqada qaasim musharak lacdamka mar waxaan leeyahay isuluug weynahay wadaagaan waa maxay waa laba lixdabun bay u qaybsantaa hadhaala-aan isla markaana sideed laba waa uqaybsantaa hadhaala-aan labadoodaba waxwada raalli gelin karaa ay raalli ku wada noqon karaan waa laba idan mar haddii labadan tiro mid aan ahayn uu isir ugweynihii noqday labadan tiro tawaafuq baa ka dhexeeya la odhanaya afar iyo toddoba oo kale ama afar iyo saddex oo kale waxaan leenahay isir ugweynaha ay wadaagaan maba jiraba isir ugweyne ay wadaagaan oo jiraa ma jiro oon halahayn hal waxba laguma falayo mar haddii la waayo isir ugu weyne ay wadaageen idan waxaa la odhanaya labadaa tiro tabaayun baa ka dhexeeya sidaa weeyaan sida uu sheekhu ula jeedaa caleyh raxmatullah wa dariiqu macrifati haadi nisab hilinka lagu garan karo nisabkanu ee lagu kala saari karaa waxa ay yihiin huwa dariiqu macrifati alqaasi almushtarak waa hilinkii isir ugu weynaha ay wadaageen kayfiyatu tasxiix almasala sida masalada loo jab saaraayo waal-aan hadda bacda an carafnaa markaynu soo barannay kadib macnaa kullin macnaha mid kasta oo min altamaathul waltadaakhul waltawaafuq waltabaayun ah kayfa yumkinunaa siday suuragal inoogu tahy an nusaxixa almasala masalada inaynu jabsaarno wama alqardu min hada tasxiix tasxiixanna qaradkiiyo ujeeddada laga leeyana waa maxay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wal-aana hadda bacda an carafnaa markaynu soo barannay wixaad ka fahamtayba macnaha uu leeyahay mid kasta oo tamaasulka iyo tadaakulka iyo tawaafuqa iyo tabaayunkuba waa inaynu isweydiinaa haddaba sidee loo jabsaarayaa masaladii haddii uu jabgalo ujeeddadaynu ka leenana waa maxay wuxuu sheekhu leeyey caleyh raxmatullah anaa ka jawaabaya aan kugu hadlayn maayo ana alfaradiyiin culamada dhaxalku laa yaqbaluuna ma ogola fil masaa'ili masaa'ilka kama ogola dhaxalka ilaa acdaadan saxeexa tirooyin saxeexa inay noqdaan mooyaane inay jajab uu galo kama ogola ana alfaradiin culammada dhaxalku laa yaqbaluuna ma ogola fil masaa'ili masaa'ilka kama ogola dhaxalkaa ilaa acdaadun saxeexa tirooyin saxeexa mooyaane wadaalika kaasuna waxa weeyaan buqyatulwusuul doonid la doonaayo in la gaadho ilaa taxqiiqi alcadli in cadaaladda la sugo oo la xaqiijiyo calaa wajhi alakmal si kaamilana loo sugo fii qismati tarikaat marka la qaybinayo xoolihuu meydku ka tegay wa xataa nastadiica iyo ilaa aynu awoodno an nacrifa inaynu garanno miqdaara maa mid xaddigiisa yastaxiquhu uu mutaystay humaagaba kullu waarisin qof kastoo waarisi min asihaami sihaamta uu ka mutaystay biduuna an yadiica iyadoona ka lumin calayhi ruuxa shay-un shayna aanu ka lumayn min istixqaaqi wixii uu mutaystay wa haadaa kaasuna bilaa shak shake la-aan cinaayatun waa dadaal faa'iqa aada u sarraysa oo ka timi min culamaa'i alfaraacid culamada dhaxalka ka timi oo <clears throat> ay la yimaadeen oo ku saabsan fii iisaali alxuquuq in la gaadhsiiyo xuquuqda ilaa ahliha ehelkeedii iyo ciddii lahayd wa mustaxaqiiha iyo ciddii mutaysatay cala alwajhi aladii wejigiina loo gaadhsiiyo yatadamanu lmaslaxa maslaxada ay keensanayso amba keensanaya maslaxada wa yuxaqiqu alcadaala cadaaladana xaqiijinaya oo sugaya wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah waxaanay u ogolayn culamada faraa'idku inay masaa'ilka uu jabgalo ay mar walba u doonayaan in acdaad saxeixa ay soo baxda waxa weeyaan doonid la doonaayo in cadaaladii la sugo calaa wajhi akmalla loo sugo si buuro ah marka la taagan yahay qaybintii xoolaha iyo xataa nastadiic ilaa aynu awoodno an nacrifa inaynu garanno miqdaara maa xadiga inta yastaxiquhu uu mutaysto kullu waris min ishaamta uu ka mutaystay ruux waliba wixii uu mutaystay ee sihaamtaasa sihaamta uu ku mutaystay ka mutaystay ilaa la ogaado biduuna an yadiica iyadoo aanay ka lumin caleyhi ruuxa shay-un shayo min istixqaaqi wixii uu mutaystaya wahaadaa kaasuna bilaa shaki shaki la-aan cinaayatun faa'iqa waa cinaayo faa'iqa iyo dadaal aada u sarreeya uu ka yimid min culamaa alfaraaid wa xataa nafsadhiica ilaa aynu awoodno an nacrifa inaynu garanno miqdaara ma xaddiga mid yastaxiqu uu mutaystay hu maaga ah kullu waarisin qof kastoo waarisi min sihaam sihaamta uu ka mutaystay biduuna an yadiica calayhi shay min istixqaaqihi wahaadaa kaasuna bilaa shaka cinaaya faa'iqa min culamaa alfaraa'id oo ku saabsan fii iisaali alxuquuq xuquuqda in la gaadhsiiyey ilaa ahliha oo mustaxiqiahaa calaa alwajhi ladii wejigiina loo gaarsiiyo tadamanu lmaslaxa maslaxada keensanaya wayuxaqiqu alcadaala cadaaladana sugaaya kayfiyatu tasxiix haddaba in badan baynu soo hadal haynay tasxiixa haddaynu hoos u daadegno sideeba wax loo tasxiixinaya marka ay taagantii sihaamtii iyo dadkii warasada ahaa sidanaa la yeelaya kow an nandura waa inaynu isu eegno haddaa doonayso kayfiyatu tasxiix sida wax loo tasxiixiyo bayna sihaami alwarasa qoryihii dadka warasada ay qaadanayeen iyo wa ru'uusihii madaxyadooda ayaa laisu eegayaa fa in inqasamat bal waad eegiyo haddii ay isu qaybsantay fa in haddii inqasamat ay u qaybsantay calayhim dadka warasada ahaa asihaam sihaamtu hadday u qaybsantay qismatan saxeexa qismo saxeexa bilaa kasrin oo aan jab ku jirin fa bihaa wa nicmat sidaasaa wanaagsan ee qaado weeye wa in lam tanqasim haddii aanay u qaybsaminna oo sihaamtii warasadii aanay u qaybsamin ru'uustoodii nandaru waynu eeganaa in kaana baynahumaa hadduu ka dhexeeyo sihaamtii iyo cadad ru-uuskii muwaafaqatun tawaafuq haddii ay ka dhexeeyo muwaafaqa ka dhexayso ukrida waa la qaadanayaa wafqu cadad ru-uus wafqigii cadad ru-uuska ayaa la qaadanayaa waduriba waxaa lagu dhufanayaa fil asli masala asalkii masalada ayaa lagu dhufanayaa aw cawlihaa ma cawlkeedaa lagu dhufanaya haddii masalada uu cawlgalay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tusaale ahaan sihaamtii aan sideed ka dhigo dadkii warasada ahaana aan ka dhiga afar sihaamtu maanta warasadii ma u qaybsantaa waa afar ru'uustooda haa sideed markaan afar u qaybiyo waa min laba haddii aad sidaa aragta buu kudhi fabiha biha wa nicmat saasaa wanaagsani qaado waay hadday se u qaybsami weydo oo sihaamtu marka ru'uustii loo eega ay u qaybsami weydo waxaa la isticmaalayaa laba nisbuun baa la adeegsanayaa afartii nis baynu soo marnay laba keliyaa la isticmaalaya atawaafuq iyo watabaayun labadaasun baa la adeegsanaya waay marka waxaad isugu eegaysaa sihaamtii iyo ru'uustii tawaafuq marka hore haddii uu tawaafuq ka dhexeeyo cadadu ru'uuska wafdigiisa ayaad qaadanaysaa waxaana ku dhufanaysaa aslu masalaha haddaanay masaladu cawlmin hadday cawlantana halkee u cawlantay un ku dhufo waayo haddii uu tabaayun ka dhexeeyana wain kaanat almubaayana nisbada ka dhexaysa mubaayana hadday toy kala duwan yihinba sihaamtii ru'uustii duriba waxaa lagu dhufanayaa cadadu ru'uus tiradii madaxyada ee dadka warasada biasli masala lagu dhufanayaa aw fii cawliha ama cawlkeeda lagu dhufanaya wuxuu leeyahy sheekhu kayfiyatu tasxiix kayfiyatu atasxiix waxa weeyaan marka aynu taaganay sihaamiya warasadii sihaamtii warasada isu eeg sihaamtu hadday warasada u sax weeyaan waana saynu rabno hadday u qaybsami weydo waxaad isugu yeegaysaa laba nisbo oo keliya atawaafuq watabaayun haddii uu tawaafuq ka dhexeeyo bimacnaa labadan tiraba cadu ru-uuska iyo sihaamtuba tiro ay u wada qaybsamaan haddii ay jirto cadad ru-uuskii tiradaa u qaybi wixii ka soo baxa adad ruuuska wixii ka soo baxaa markaan tiradaa u qaybiya ay iska tawaafuqeen kaasaa la odhanayaa wafqu cadad ruuus uus waa kaa waa qism khaarij ka soo baxay markii madaxii warasada loo qaybiyey tirada iska tawaafuqeen ayaa la yidhahdaa wafqu cadad ru-uus kaa qaado dabeetna waxaad ku dhufataa aslmasaliin ama halkee u cawlanta ku dhufaada maslada cawlantay haddii maanta mar labaad isu eego waxaa ka dhexeeya tabaayun hadduu noqdo shihantii iyo cadad ru-uuskii cadadu oo kaamila qaado duriba cadadu ru waa ka kula sheekh biasli masalaa lagu dhufanaya aw cawlihaa ay fii cawlihaabaa lagu dhufanaya wa yasbaxu wuxuu noqonayaa xaasilu dalbi isku dhufashadaa wixii ka soo baxay huwa aslu lmas'ala aslu masali buu noqonayaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa haadaa aslu masalaha ah tasxiixulmasala ayaa la yidhaahdaa ama masaxulmasala ayaa la yidhahdaa halkay masaladu ka ansaxday ayaa lagu magacaabaa wa ama aljusu qaybtii alladii kaasoo nadribuhu aynu ku dhufannay fi l asli asl masale aynu ku dhufannay aw il cawl ku dhufannay litasxiixi ilmasala si masalada loo jabsaara aynu ugu dhufannay fa yusamaa waxaa lagu magacaabaa jusu sahmi baa lagu magacaabaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah waxaanu nidhi sihaamta iyo cad ru'uuska haddii ka dhexeeyo tawaafuq wafqiga ru'uusta qaado waa aslu masalihii ku dhufaa macawlkii tiradaa aan ku dhuftay ayaa lagu magacaabaa jusu sahmi haddii sihaamtiiyo uu ka dhexeeyo cadurru-uuskii tabaayun cadur ru-uuskii oo kaamilaan qaadanaya aslmasali baan ku dhufanayaa kaa aan qaateen ku dhuftay baa lagu magacaabaa jusu sahmi wa ama aljus juskii iyo qaybtii alladii kaasoo nadribuhu aynu ku dhufan wa macnaa annahu jusu sahmi macnaha uu leeyay jusu sahmi waxa weeyaan annahu nasiib annahu waa nasiib waa nasiibkii alladii kaasoo khusa laga siiyey kullu sahmin qori kasta min asli masala asli masalaha laga siiye weeye wa macnaa annahu jusu sahmi macnahaynu ka leenahay waxaasi waa jusu sahmi markaynu leenahay tiradaasi waa jusu sahmi macnaha aynu ka leenay waxa weeyaan annahu waa nasiib waa nasiibkii alladii kaasoo khusa laga siiyey ee lagu gaar yeelay kullu sahmin qori kasta lagaga gaar yeelay ee laga soo siiyey min asli masala asli masalaha laga siiye weeye kaasaju sahma ayaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahy sheekhu aleyh raxmatullah qori kasta oo dadka en ay leeyihiin aslu masalaha qaybta uu qori kastaaba uu ku leeyahay ayaa waxaa lagu magacaabaa jusu sahmi tusaalahaynu ku caddayn iyana haddii la laydhaa amhila tadbiiqiya calaa tasxiix almasaa'il bal haddaba hadalkaa aynu tusaale ku muujinno ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay afar hablood aabihii hooyadii saddex hablood oo uu yahay inankiisu uu dhalay famaa nasiiba kullin min alwarata ruux walbay musuu helayaa mithaalkan wuxuu ku saabsan yahay cala almumaathala tamaathulkiibuu ku saabsan yahay afarta binto waxay leeyihiin thuluthaan hooye aabana midba sudus saddexda hablood ee banaatul ibligana way dhaceen waayo afartaa hablood ayaa dee huluthaanka wada qaatay thuluthaan saddex baa hooseeyaa suduska aabbahana sita u hooseeyaa tadaakhul baa ka dhexeeya sitada qaado sita iyo sitadan kale ee suduska hooyada u hooseeyaa isu eeg tamaathul baa ka dhexeeya waa sitayo sita sitadun iska qaado sitadaasa aslumasalihii maanta inoo ah sita maxaa thuluthaana arbaca afarta hablood si maxaa sudus u ah hal iyo hal sudusna aabba ah, si sudusna hooyo si isugee afar iyo hal iyo hal lixdaba way dhan yihin masaladu wax cawle ma gelin way isgoosatay waxaanu leenahay miyay u baahantay tasxiix maya uma baahnaa waayo sihaam warahadii u qaybsami weyday meesha ma yaallaan dee aabbo qorig ayuu qaatay hooyana qorigeedii bay qaadatay afarta hab hablooduma inagu soo hadhay ee banaanta sulbiga ah madaxyadoodu waa afar qoriga heleenna waa afar afartaa qori marka ru'uusta loo eego way u qaybsantaa cadadu ru'uusilbanaad tirada habluhu arbacun afar weeye wa cadadu sihaam tirada qoryahooduna kadalik waa sidaasi leeg falaa xaaja baahi uma qabno ilaa tasxiix almasala masalada inaynu jabsaarno li'anna maxaa yeelay asihaam sihaamtu maqsuumatu waa u qaybsantaa afar sida afar waa u qaybsantaa biduuna kasrin jab la-aan tusaale kale ruux baa gee ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey hooyadii ukhtaynil um laba hablood oo xag hooye ay ka walaaliyeen iyo afar hablood oo shaqiiqaada famaa nasiibu kullin min alwaratha muxuu yahay ruux waliba nasiibkiisu asal masalaheenna waa sita hooye sudus bay leedahay uktayn la-umkana hulus bay leeyihinoo waa laba afartaa shaqiiqana hulusaan bay leeyihin oo waa afar isu gee hal iyo laba iyo afar toddoba weeye aslmasali waa laga guurayaayoo toddobaa loo guurayaa aslu masala aslu masaluhu min sita weeye wacaarat waxay u cawlantay ilaa sabca walaa xaaja hunaa baahi uma qabno halkan litasxiixi almasala masalada sidaynu u jab saarno lianna maxaa yeelay cadadu ru'uus tirada madaxyadu mutamaahila waxay u dhigmaan maca cadadi sihaam tirada qoryaha ayay u dhigmaan fa lil uktayni lu-um labada uktayn li-umka ahi sahmaani laba qori bay leeyihin likulli waaxidatin mid kasta oo la arkana sahmun bari bay leedahay oo haddii sihaamtu laba yihiin dacada ru'uuskooduna waa laba marka way isu qaybsamaan walil arbaci akhawaat afartii habloodna arbacatu sihaam afar qori bay iyaguna leeyihin wahiya maqsuumatun waana u qaybsantaa calaa cadad ru'uusihinna tirada madaxyadooda biduuna kasrin iyadoon jabgelin waa u qaybsantaa waa miihaal kale oo ku saabsan tamaasulka oo labadan qori labadii madax waa u qaybsamaan afartan qori afartan hablood waa u qaybsamaan looma baahna markaa in lasii dheereeyo hawsha hawl uma baahnin oo lama tasxiixinayo masalada hore waa inakii usoo marnay masaa'ilka in la dheereeyaa waxa weeyaan de wax faa'iidii kuma jiraan tusaale kale ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay sideed hablood oo uu dhalay hooyadii iyo adeerkii famaa nasiiba kullin min alwaratha ruux walbay musuu helayaa siddeedda hablood hulutaan bay leeyihin hooyana sudus bay leedahay camkuna baaqiga ayuu qaadanayaa aslu masalaheennu waa sita sida ku soo baxayna de waxa weeyaan saddexdaa iyo sitadaa tadaakul baa ka dhexeeya sita uun qaado sita maxaa thulusaana arbaca waxaanu siinaynaa siddeed hablood maxaa u sudusa waaxid uma sii maxaa soo hadhay hal camkiisii shaqiiq ahaa isu gee afar iyo hal iyo hal waa lix markaa masalada wax awla ma gelin halkaa markaynu marayno ayaa waxaynu leenahy afartan qori siddeedda hablood miyay u qaybsamaan maya maxaynu yeelaynaa labada nisba oo keliya maynu qaadanaynaa atawaafuq iyo watamaathul watamaayun cafwan labadaa nisbin baan isugu eegayaa imaa inuu tawaafuq ka dhexeeyo wa imaa iyo inuu tabaayun ka dhexeeyo nisbe saddexaad ma keenayo waaye marka waxaynu leenay almasalatu masaladu min sita sita ayaa laga dhisay lilbanaati arbacu sihaam habluhu waxay leeyihin afar qori wa lilummina sahmun wa shaqiiqna sahmun wa bayna sihaami lbanaat qoryaha ay heleen habluhu iyo wacadu ru'uusihinna tawaafuqun birubuc waxaa ka dhexeeya tawaafuq birubuc rubuc bay iska tawaafuqeena bimacnaa afarba u wada labadoodba ay u wada qaybsamaan sideedu ru-uuskiya iyo arbacaha oo sihaamtay ahay labadoodaba arbacay wada qaybsamaan oo tiro kale oo wada qaybisa ayaa la helayaa wa rubucu thamaaniya markaynu haddaba sideeddii u qaybinno tiradaa iska tawaafuqeen oo arbaca ah labaa inooga soo baxaya labadaasu waxaa la odhanayaa huwa jusu sahmi jusu sahmigii baa la odhanayaa yudrabu waxaa lagu dhufanayaa fii asli masalaha lagu dhufanayaa lix ahaa laba lagu dhuftay lix waa labiyo toban هو تصحيح المسألة wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah dee hooyo iyadu waa mid keliya qorigeedii bay qaadatay camna waa mid keliya dayana qorigeedii qorigiisii buu qaatay afartan qori iyo siddeedan habloodunbaa meeshii dayn hor yaalla afartan qori siddeedan hablood de waa in la siiyaa oo loo qaybiyaa umana qaybsamaayo oo afar qori dee siddeed ruux uma qaybsamayo jajab baa ka gelaya jabkaana uma baahnin maxaa la yeelayaa tawaafuq iyo tabaayun baa la isugu eegayaa tawaafuq baa ka dhexeeya oo maxay iska tawaafuqeen rubuc bimacnaa afar bay labadooduba wada qaybsameen waxaanu leenahay cadadu ru-uuska oo sideedda ah markaan u qaybiyo afartaa maxaa ka soo baxay laba labadaasaa waxaa la odhanayaa wafqu ru-uus waa wafqu aru-uus baa la odhanaya ama wafqu cadad ru-uus baa la odhanayaa waynu qaadanaayo intaynu isaga qaadanaa baynu asli masalihii ku dhufananaa asli masalihii markaan dul saareen ku dhuftayna jusu sahbi baan odhanay waa jusu sahmi wafqa cadu ru-uuska ayumaa jusu sahmigiina inoo noqday oo ahna laba markan ku dhufto dabeetana lix waa labiyo toban habluhu waxay lahaayeen afar qori labadaa aan dul saaray lixda ee aan ku dhufteen labaiyo tobanka kaga soo saaray afar ku dhufo laba sideed sideeddaa qori ayay sideeddii hablood ay qaadanayaanoo labiyo tobankan hoos dhigaya mid walba qori bay leedahay macnihii jususahmigan haddaba soo saaraya iska ilaali waxaan nihi labadaa dul saaran lixda waa jususahmi jususahmi waa maxay bimacnaa waxa weeyaan afartan qori ee habluhu masalada sitada ay ka qaateen afartaa qori ay ka qaateen afartaa qori qori kasta oo kamidi midi masaladaa labiyo tobanka ah laba qori buu qori kastaaba kulle masaladaa labiyo tobanka ah ee masaxul masalaha ah afartan qori qori kastaaba laba ayuu ku leeyay waa saa macnaheedu jusu sahmi labadanu sihaamtan afarta ah ayay qayb u yihiin oo qori kastoo afartan ka midii baanku idhi labiyo tobanka labuu ka helayaa labiyo tobanka labuu ka helayaa hooyana u kaalay hal qaado laba ugu dhufo waa laba labiyo tobanka oo hoose camkiina hal buu lahaa laba ugu dhufo waa laba labiyo tobanka oo hoose isu geebal sideed iyo laba iyo laba labiyo tobankii usoo ma dhamma sidaa weya tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawj iyo lix akhwaad shaqiiqaada iyo laba akhoo liuma famaa nasiibu kullin min alwarasa waa maxay nasiibka ruux kastoo warasada ka mid waaya sawjku wuxuu leeyahy nis akhawaadkuna waxay leeyihiin huluthaan ikhwada liumkina waxay leeyihiin hulus asl maslaheenna waa sita sita maxaa u nisa saddex sawjka siiya maxaa u huluthaana arbaca akhwaadkaa shaqiiqaadkaa sii maxaa u hulusa laba akhaa liumka ah ee labada ah sii sawjku waa mida qori saddexdiisa qorigu qaata waaye ikhwadan liumka ah ee labada ahi qoryahooduna waa laba iyona mid walba qori buu qaatay waxaa keliya meeshiina hor yaalla uun afartan weri iyo lixda hablood aanu qaybsamayn waa miihaal kale oo calaa tawaafuqayna tusaaya uu ku miisaalinaya sheekhu afar iyo lix atawaafuq iyo watabaayin baan isugu eegaya waxaan leeyahay tawaafuq baa ka dhexeeya lixda iyo afartuba tiro kale ayay u wada qaybsamaan waa laba tawaafuq binis baa ka dhexeeya lixda laba u qaybi lixdan baa loo qaybinayaa lixda laba u qaybi saddex weeye saddexdaa waa wafqa cadu uus waana jusu sahmigii isagaanan ku dhufanayaa dabeetana halkan masaladu a u cawlantay ee sagaalka ah oo markii hore siyaamta markaynu isu geyno saddex iyo afar iyo laba dee lixda way ka bateen oo tiscay u cawlantay markii hore masaladu cawlantay marka maanta aslu masalihii sitada ha ku dhufan maaye jusahmigiiye cawlalmasala ha ku dhufanaya halkii masalada oo cawlantay oo tiscada ah saddexdaa jusahmigaa sagaalka ku dhufo toddobiya labaatankaasa inoo soo baxay masaxulmasala waa toddobiya labaatanka halkii masaladu ka ansaxday waa halkii masaladu ka ansaxday waayo qof walba dabeetana wixiisa isugu hagaaji haddaba sawjka muxuu masalada ku lahaa saddex saddexdaa dul saaran sagaalka ugu dhufo tisca toddobiya labaatanka hooskii maxay ku lahayn akhwaadku afar saddex ugu dhifo labiyo toban labiyo tobankaa toddobiyo labaatanka ugu hoosgeed labiyo tobankaa ila waa iyaga aynagu kelifay inaynu masalada jabsaarnee markaynu lixdooda u qaybay mid walba imse helaysa laba qori bay helaysaa mid waliba mid waliba laba qori ayay helaysaa labadii akhili umkaana labay lahaayeene saddexda ugu dhifo waa lix toddobiyo ka hoose macanuhuna wuxuu noqonayaa xoolihii oo toddobiyo labaatan loo qaybiyey sagaal sawj baa leh labiyo tobanna waxaa leh akhwaadka shaqiiqaadka ah lixna waxaa leh labadii akhil umka ahaa almasalatu asluhaa min sita wa caarat ilaa tisca lisawji wuxuu leeyahay halaaatu sihaam saddex qori buu leeyahy walil akhawaat shaqiiqaadna arbacatu sihaam bay leeyihin wali akhweyna umna sahmaan bay leeyihin wa binadari markaynu isu eegno bayna sihaami shaqiiqaad qoryihii ay shaqiiqaadku heleen iyo wacaqir uusihina tiradii madaxyadooda nejidu waxaynu helaynaa hunaanka halkaa tawaafuqan tawaafuq baynu helaynaa baynahumaa ka dhexeeya oo fi nis nis ah labi bimacnaa labadooduba wada qaybsamaan fa waxaynu qaadaanaa nisfa cadad ru'uus kala barhkii cadad ru'uuska oo lix markan laba u qaybiyay meena barhayn waa saddexdeed saddexdaa ayaanu qaadaana wahuwa talaata saddex weeyaan saddexdaa waa wafqa cada ru'ooskii waaliju sahmigii wanadribuhu waxaanu ku dhufanaa fii asli masaladii baanu ku dhufananaa asli masalihii waa cawlkii masalada maanta eh wahuwa tisca weeyaane maanta aslu masaluhu waxa weeyaan cawlkii masale halkii masalada waa cawlantay sitadii hore maaha yantiju waxaa ka soo baxay markaan saddex sagaal ku dhuftay sabca sabca huwa tasxiixu lmasala waa masaxu lmasala bimacnaa halkii masaladu ka ansaxday weeyaanad kale wa ama alakhawaan labadii akheele umka ahaa fa sihaamuhumaa sihaamtooda iyagu munqasimatun way u qaybsantaa calaa cadu ru'uusihimaa tirada madaxyadooda kaasina waa tusaale ku saabsan tawaafuqii oo labaad tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawj binto saddex banaat libniya iyo akh shaqiiqa ah, famaa nasiibu kulli min alwaratha sawjku rubuc buu leeyahy bintaduna nis banaatulibnigana sudus akha shaqiiqina wuxuu qaadanayaa baaqiga hadday wax usoo hadhaan sawjku rubuc buu leeyahy baynu nidhi afar baa hooseeyaa niska inantana laba suduskana lix aslu wuxuu noqonayaa un labiyo toban waayo labiyo lix toddoba baa ka dhexeeya lixda qaado lix iyo afarna maxaa ka dhexeeya maanta odhan mayno un labiyo tobane eh. sidii markii hore aynu odhan jirnay lix iyo afar hadday kulmaan labiyo toban un ka dhiso taa waynu kasoo soo mar haddaynu isbal arbaca baranay waxaanu leenahay lix iyo afar waxaa ka dhexeeya ay u wada qaybsamaan tawaafuq binisweeyaan nisba iska tawaafuqaan lix markaa u qaybi laba saddex weeye saddexdii maxaa lagu dhufanayaa afar labiyo toban xagga kale kaga kaale afartii laba u qaybi waa laba labadii lix ku dhufo waa labiyo toban waynakii hore usoo dhaafnayni idaa tawaafaqa alcadadaani na'khudu wafqa axadihimaa wanadribu fii kaamil alaakhar wafqiga midkood baynu qaadanana haddii tawaafuqa dhexeeyo dabeetana ka kaloo buraa baynu ku dhufanana labiyo tobanka saas kusoo baxay labiyo toban maxaa rubaca saddex sawjka c maxaa nisa lix binta c maxaa sudusa laba qori saddexdii banaatil ibniga ahaasi qori baa soo hadhay akhi shaqiiqa c masalada miyaa cawlanta bal iska hubi saddex iyo lix sagaal iyo saddexdaa kale labiyo toban waa dhayi waxba cawlman waa mitaal ku saabsan kana tabaayun sihaamtii iyo ru'uustii tabaayunay sawjka saddexdiisii wuu qaatay bintadnin way qaadatay lixdeedii akhi shaqiiq ahna qorigiisii wuu qaatay labadan qori iyo saddexdan banaatul ibniye unbaan um isu qaybsamayn labadii qori saddexdii hablood uma qaybsamayaan isugu eeg labadeenii nisbo nisb alarbaca isugu eeg ha odhan atawaafuqu tabaayun isugu eeg tabaayun baa ka dhexeeya mar hadduu tabaayun ka dhexeeyo cadad ru-uuska oo buuraa iska qaado saddexdaa uun qaado saddexdaasu waxa weeyaan cadad ru-uuskii oo buura ah waana jususahmigii ku dhufo dabeetan labayo tobanka dul saarna jususahmina ha u hadul yaalleedaa lix iyo soddonkaasaa inoo soo baxay sawjka saddex saddex ugu dhufo sagaal lix iyo soddonka hoosta bintadu lix bay ku lahay saddex ugu dhufo siddeed iyo toban lix iyo soddonka hoos banaatulibnigi labay ku lahaayeene saddex ugu dhufo waa lix iyaga aynagu kelifay inu masalada lix baa usoo baxay lixda marka saddexoodii u qaybi waa minimsa midba laba qore laada halla ku dhufo saddex waa saddexa cam ee akhi shaqiiqahaasi xoolihii lix iyo soddon meeloodunu qaybi khulaasatul qowl sagaal sawjka sii sideed iyo tobanna bintada sii lixna waxaynu isku siinanaa saddexda binto ee bintolibnada ah midba laba qoray leeda inta loo gol lahaa waxa weeye lixdaas inay saddexdooda u qaybsanto hadhaan la-aan waayo waa dumar haddaynu israacino dee intay dhexda sii socdaan baaba laga yaabay inay isku boodaanba marka waa in inta imanka la wada joogo loo kala jebiyaa wixii qof walba wixiisii dee loogu muquuniyaa waaye bal haddaba hubi sihaamta isu geeyo sagaal sideed iyo toban lix saddex lix iyo soddonkiiba weeye fii haadihi lmasala masaladan lisawji rubuc sawjku rubuc buu leeyay hadalkan af soomaaliga ku akriyayey ayuunbuu sheekuna sidaan u qaray markaan waan sardinaya la soco fii hadihi lmasala lisawji rubuc sawjku rubuc buu leeyay walilbinti inantina nus bay leedahay walibinti lilina sudus bay leedahay takmilatan lisulusayn وللأخ شقيقنا الباقي بولي لأنه محايا عصبة من نفسه وي والمسألة مسألة له من لبيته وما ينقدسنا ننظر وحن سوئيقنا بين سهام بنات الابن بنات الابن سهام تيسا سهام تودا يو عدد رؤوسهن ترى مدحيضة ودا أين سوئيقنا فنجد وحن هلنا العددين لبضا ترى إلى لبئي الصدح تباينا tabaayin baa ka dhexeeya fa nadrib waxaanu ku dhufanaynaa athalaatha saddexdii waxaanu ku dhufanaynaa fii asli masala asli masale ayaanu ku dhufananaa oo waayo waxaynu saddexdaa u dooranay dee waa cadalka uuska weeye labado oo sihaamtiya iyo saddexda oo cadal ru'uuska tabaayun baa ka dhexeeya cadal ru'uuska oo saddexa baynu qaadaanaa fa nadrib waxaanu ku dhufananaa athalaatha saddexda fii asli masala intiki waxaa inoo soo baxaya tasxiixulmasala ayaa inoo soo baxaya saddexoo lagu dhuftay labiyo toban iyo wayusbaxu nasiibu banaati libni wuxuu noqonayaa banaatulibniga nasiibkoodu bacda tasxiix sita ayuu noqonayaa sitat sihaam buu noqonayaa likulli bintin mid inan kastaaba sahmaan laba qoray le-da tusaale kale ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay sawjo iyo shan hablood iyo hooyadii aabihii iyo akh shaqiiq ah ruux waliba imsuu helayaa buuhi sheekhu waayo sawjadu thuman bay leedahay shantii hablood waxay leeyihin hulusaan aabbihi hooye midba akhi shaqiiq ahaa abbaa xijaanaya isaga asli masaluhu waxa weeyaan afar iyo labaatan oo siduu ku soo baxay nisbal arbaca baan isticmaalaya la soco waxaan leeyahay sawjo rubac waxaan leeyahay thamun sideedda inoo soo dhig halkan hulutaankana saddexdaa hooseeyaha soo qaado maxaa ka dhexeeya way kugu adkaanaysa harta dayso tabayin baa ku dhexeeya waa isku dhacayaane iska daa halta waxaan saddexda iyo labada lixaad mid soo qaado tadaakul baa ka dhexeeya sito qaado sita iyo sitada kalena isu eeg talaafil baa ka dhexeeya mid qaado sito iyo sideedii haddana isu kaale labada sanadana isu eegaya marka maqaamaadka la joogo iminka sidan oo kale nisbal arbaca afartaba waa la adeegsanaya sideed iyo lix awal hore waxaynu odhan jiray hadday meel ku kulmaan masalada afar ilaa toban baa laga dhisaa laakiin maanta odhan mayno waxaanu leenahay sideed iyo lix maxay iska tawaafuqaan nisba iska tawaafuqaan labadoodaba laba ayay u qaybsamaan lix laba u qaybi saddex sideedda ku dhufo afar iyo labaatan xagga kale kee kaale waxaad tidhahdaa sideeddan u qaybi labaa afar afarna ku dhufo lix afar iyo labaatan dhankaad kaga timaada basilmasl waa afar iyo labaatan afar iyo labaatan maxaa utumina saddex sawjo sii maxaa uthulusana lix iyo toban banaadka sii maxaa sudus u ah arbaca suduska kalena hooyo sii midna aaba sii sihaamtiisu gee afar iyo lix iyo toban sagaal iyo toban iyo sideed toddobiyo labaatankaasi maslada u cawlanta afar iyo labatan waa laga guuray sawjo de iyada waa mid keliya sihaamteedii saddex wayala iska qaada aadiyo hooyana midbaa fartiisi qori waa la dhaqaajiye lix iyo tobankan qori iyo shantan habloodun baan isu eegaya tabaayun iyo tawaafuq oo keliyaan isugu eegaya tabaayun baa ka dhexeeya oo wax alla wax ay u wada qaybsamaan maba jiraan maxaa la yeelayaa markaa cadur ru'uus qoo shan un iska qaado halka masalada u cawlantay ku dhufo oo toddobiyo labaatankaasa dul saarna boqol iyo shan iyo soddon kaasa inoo noqoto khamsahaasu waa cadad ru-uuska kaamila jussahmina weeye qof walba dabeetana jussahmiga ugu garaac oo toddobiyo labaatanka wax ku lahaa sawti saddex bay ku lahay shan ugu dhufo shan iyo toban boqol iyo shan iyo soddonka hoos dhig habluu maxay ku lahaayeen lix iyo toban shan ugu dhufo waxa weeyaan siddeetan siddeetankaa mid walba waxay ka helayso markaad shanta u qaybiso soo saar ina waliba maxay leedahay lixya toban bay dee leedahay likulli bintin sittata cashar sana hooya aaba mid afar bay lahaayeen ugu dhufo shan shanta ah midba labaatan weyn shan iyo toban siddeetan labaatan iyo labaatan markaan isu geliyo boqol iyo shan iyo soddonkaa weyn waa miisaal ku saabsan على التباين أو كلام في هذه المسألة مسألة الزوجة زوجته لها ثمن ثمن بين له والبنات بنات كنا لهما ثلثان بين ليه له سدس أبن سدس بول ليه لها سدس سدس بين ليه أيضا مرة بعض الشقيق محجوب وحا لو حجابين بالأب آبايا لو حجابين آبايا لو حجابين isaga habluhu ma xijaabeen banaatun sulbigu وأصل هذه المسألة أصلك مسألة من أفر لا تنوي ولكنها هي شعالة وحا أولا إلا تضغي لا وسهام البنات سهامتا يقريها يحبلو هليا نوى لحية غير منقسمة غير منقسمة يدون قيب سمحين واي على عدد رؤوسهن ترى مدحيدة وما قيب سمسو ولحية طوان مركا نقيب إيوه الآن شان وما قيب سمسو hadda mid ogsoonow uma qaybsamto markaynu leenahay waa qismo saxeexa laakiin lix iyo toban de shan waa uqaybsantaa lix iyo toban shan waa uqaybsantaa oo lix iyo toban markaan shan u qaybiyo mid walba saddex fi baaqi baa soo haraya baaqigaas ayin baa la doonayn de meesha jabkaasi inay naga soo hadhe wuu u masalada gebi ahaantoodaga toddobiyo labaatanka intanu daayo oon boqol iyo shan iyo soddonka marka kaaftoomo oon toddoba iyo labaatankeennii ee u aan ka dhiso ayuumaan leeyahay sawjo saddexaadii qaado huya abana min afartiinni qaata lix iyo tobankan qorina shantiinnu qaybsada oo banaankaa ula baxa oo jajabsada idinku hana daalinine waynu odhan karnaa waa sax laakiin jabkaa gelaaya ayaa laga yaabaa inuu wax kugu soo celiyo sidaa awgeed waxaa la fadilayaa in masalada la jab oo wax saxeexa ah oo qof waliba wixii uu gooni ula baxo waa in la sameeyaa waaya wa baynahumaa waxaa ka dhexeeya tabaayun fa nadribu waxaynu ku dhufananaa cawl almasala cawlkii masalada fii cadwi ru'uus baynu ku dhufananaa toddoba labaatankii baan ku dhufanayaa shan ay nadribu waxaanu ku dhufananaa toddoba labaatanka fii khamsa boqol shan iyo soddon baa soo baxay wanaatiju waxaa soo baxay naatijkaihi huwa tasxiixu lmasala waa masux lmasaliin xoolihii boqol iyo shan iyo soddon meelood maa loo qaybine shan iyo toban sawjo ka sii sideetan banaadka ka sii min labaatan ka sii hooyo aabba kala sii wajusu sahmi jus sahmigu huna halkan huwa waxa weeyaan hamsa jus sahmiga haddaan ku celiyo waxaan nidhi waxa weeyaan macnihiisu saddexdan qoriyay sawjadu ku leedahay halkan saddexdan qori qori kasta oo ka mida saddexdaa boqol iyo shan iyo soddonkaa shan buu ku leeyay oo sidaa markaa shan iyo toban bay u noqdeen qori kasta marka markuu mishan u helay saddex mishanninda waa shan iyo tobanka boqol iyo shan iyo soddonka hoos waayo wayakuunu nasiibu lbanaati alkhamsi nasiibka afarta hablood shanta habloodna wuxuu noqonayaa siddeetan bacda tasxiix markii loo tasxiixiyo kadib likulli bintin minhunna inan kasta oo ka midina waxay leedahay sittata cashar sahmi saddex iyo lix iyo toban qori waqis calaa daalika sidaa uga qiyaas qaada baqiyat alamhila ruux baa geeriyooda waa tusaale kale wuxuu ka tegey saddex sawjo toddoba hablood laba ayeeyo arbacatu ikhwa ashiqaa afar ikhwa ashiqaa akhli uma ruux walba imisuu helayaan saddexda sawjathuman bay leeyihin toddobada habloodna thulusaan labada ayeeyana sudus ikhwaduna